بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم رب علمنا بما جئنا لكنا ما نسينا بفضلك يا ربي وربي صلاة وسلم عني يا كريم الحكاية السابعة عشرة سائري سمي صلوات عن محمد بن الصماك وحالك رضي الله تعالى حكيت إلى كرادي هذا قال وعسل كان موسى بن محمد بن سليمان الهاشمي وهو من أنعام بني أمية غير بني أمية ninka uu nicme nicmo badan ceeshan xagga ceeshka waarqaahum balan ninka uu qalbi degan oo uu barwaaq badan xagga qalbiga yucti nafsahu wuxuu siihaay nafsadii shahwada min min sunuufi ladaad shahwadeeda siihaay oo ah min sunuufi ladaad waxyaalaha dhamacaansado anwaacdeedi xagga makelka xagga mashrabka iyo malbaska labisashada iyo isgoonka waxyaalaha udgoomayo jawaarida oo surayee tahayo iyo adoomanka waxyaalahaas nafsadiisa aad as usiyaayay wax maka xeshiyen laysat lahu fikratn walaa himatn ila huwa ila fi ladi huwa fihi min ciishatihi waladatihi wax kala maka fikreenin hima kale ma laheen ilaa waxaa laska fikraayo as hima ulahay wixii oh, usiga oo isku sugan yahay oo noloshadiisa ah iyo macaantiisi ah oo oh, shaawadiisi macaanteedi eh, ah waxaas lasleeyahay fikradiis dhan as as ku mashquulsanaay kaana shaaban as ahaay jamiilan oo oh, qorhoon min dhalinyar oo qorhoon wajhu wejigiisi kaistidaalat alqamara aheyd eh, eh, sidii orahda oo bisha uwareegsan yahay camla wareegsan wareegsanaayeen as uwareegsanaay wejigiisi wakana nicmat ullahi caleyhi saabiga ilaahay nicmadiis korkiisa koku taamahaas ahay istadilu fi kuli hawlin waxaa soo gelaysi sana kasto naxwan wax u dhow min halaata mi'a alfa dirham iyo halaata alaaf dinaar yasrifu hada kulahu waxaa halahaa dhan asku isku bixihaay asku iilahay fi ma huwa fi min anacim waxi usiga fiigiis ku jiro oo nicmaha wa kana lahu mustashrafu caalin meel oo koreeyo oo sida hadda balcoona camal eh aslahaa yakcudu fihi bilcashiyaat cawadi cawayaalkii asfadhiisahay wayashrubu fihi waxasfiirsahay cala annaasi dadka lahu abwaabun aslahay oo mushracatun oo ubaxsan ila ljaad jid jidka jidka la maraayo wa abwaabu mushracatun ilaa basatini oo irdo oo ku furan ilaa beerihiisi waqad daraba fihi gubatan kubata caajin asubiyey kuba oo caage oo mudababa lagu dharo oo lagu dhadharooway bilfidati lahamay halin matliyata lagu dharo bidahab lagu dharooway a korkiisa as yeelay wa calaa sariinin asfuulay aleyhi kalaalatu kasabin oo korkiisi oo wax oo dhar oo nooc dhar kamid e eh, waa waxyaalaha lagoglo kamid e eh, waa sariirta kuushay waalaa raasihi madaxiisna haasana amaamu kalal bilaali oo luulyaal oo oo yani isagoo dhan luul ah kas oo luuzinay luul amaama oo luuzinay luulyaa luul wamacahu fi lgubati nudamaa ikwaanu gubada fiigiisi waxaa ula joogay dadkii khamrada aslcawaay walaaligiis waqad waqafa calaa raasihi lkadam waxay uh, soo joogsanayeen madaxiisay soo joogsanayeen adeegtayaalka khaynaadka inaayaa addoomanka ugeystahayaan hidaaya hortiisi madrisa baaridi min quba meel oo fadhi e oo ka baxsan ay joogeen qubada yura yaraahuna oo iska arkaayo sigaa adeegtayaalka inaayaa heystahayaan ida ishtahaa hadduu ishtaheeyo samaaca alkhaynaati naagaha oo heystahayaan maqalkoodii heeskoodii maqalkeedi maqalkiisa hadee istaheeyo oo qalbigiisa kusoo dhaco nadara satarati sataarada aas xageedi daha xaggiisas ka fiirihaayo wain araada sakuutahuna hadii rawane inaas aamusiyo oma biyadi ila sataarati sataarada xageedi aad kasoo tilmaamayo gacantiisa fa amsakna marka waa afhaas haayeen hada dabusanas caadis ah ilaha an yadhaba leil ilaa cawadi aska tago ayadhaba caqli caqligiisi aska baxo fatakruju nudama oo amr bis absi milqaansan yahay fatakruju nudama dadki amra bahaay oyaklu maa mansha dadkiis doonas lahaali ahaay oo haas kamid fa ida asbaxa haduu waaga beriyo ishtagala binadr ila lacaabin hadan asku mashkuul ahay asfi fiirahay dadka dhedheelaayaan benede bishadranji wanada dadka turubka dheelaayaan dadka shadranjiga dheelaayaan nooc dheelashi kamid waaye walaa yadkuru bayna yaday malushe walaa yudkaru bayna yaday mot malxusein hortiis walaa jira malxusein walaa sakam jira malxusein walaa shay fi dikru gami oo wax shay oo murug oo xuskiisi ku jiro fiigiisi malxusein agtiis ilaa dakara alfaraxaad sheegaay wasuruuraad sheegaay farax laska hadlaay wanawaadir waxyaalaha oo sheekada oo oo xiisadaale oo dadka khusliisyahay oo naadirka alati tudxika oo dadka khusliisyahay waytatayab kula yawmin waaa bianwaac iib no isgoonka isgoonka noocyahiisa dhan isgoomi yahay walmumsmat waxyaalaada ursado anwaacdiisa isgoomi yahay bima yakunu fi awaanihi wixii oo waktigaasa la helaayo xataa madad lahu sabca wa ishruun sana taasa uu soo tagtay aldhahay todob sano waxaan la isku dhex jiray fisqigaana isku dhex jiray fa huwa dhat waxaanoo sheegoyaa ninka la dhahaayo mohamed bin samak E, tarjumadiisa anin helin kaasaan xikaaya sheegi ya fa baynama huwa dhata laylatin e awyaalka e, kamide fi kubati usoo ku jiro waqad madaa bacdu leyli usoo oo soo tagay leilka saacooyinkiis qaar kamid a soo tagay istami anagmatan min xalaqi shajin nin oo codkiis tiraanya le maaragtay duntiisa nagama aska maqli od oo fiican oo macaan aska maqli khilaaf maa yasmacu min ubi dadka usiga oo uheysaan iska maqli jiriy khilaafkiis aska maqlay as maqli od oo macaan oo tiiraani gelis faakada biqalbihi qalbigiis dhaas qabtay codkii walahaa ama kana fi whi oo isku isku dhex jiri oo fisigii iyo kamradii iyo naagii dhexdooda ku jiray waa ka mashkuulsamay waomaa ilayhim as umeeraadi an imsaku aamusa ka joogsada waxaan joojiya waakraja raso min bacdi daaqaati lquba qubada dhaakayaalkeedii as madaxa kasoo bixiyey ilaa jihati ljaadi dhinaca jidkaas usoo saare madaxiisa usoo saare jid <clears throat> jidka dadka mamaraayan jid caddaha yatasamahu aladi waqaca biqalbihi waxaas ismaqdiisyahay way qalbigiis ku dhacay as aad isku kalifahay maqalkoodi faidan nagmatu rubamaa samicahaa rubamaa kafyad caleyh waxaas heli yani codkii macanaha ismaqlaay mar waa maqlaay marna waa kaharsoomays fasaaxa bihilmani in adoominkiisas u qayliyay waqaala udbub hu saaxiba hada sawt ninka soodkaani ki oo kuqayli hooyo iisoo jiriya wakana qad camala fihi sharaab sharaab waas usubiyey fakaraja doomankii waa baxay yatuufuna ay soo wareegayaan faida faida hum bishaabinay arkeen dhalinyar naxiil iljismi oo jiski korkiis caate eh. daqiiq ilcunuq oo qoortiisi daqiiq eh, oo yani qoortiisi yas oo hayeesi amle musfara loni midibkiisina booran daabila shafateen farurihiis engegey shacfar raasi madaxiis dhan iskula yahay oo shanleesneen oo qad lasaka badnuu bidahrihi oo calooshiisii iyo dushi isku dhegay wacaleyhi tamaraani lama goodaas korkiisi aaday as wataa lama go laa yatawaaraa bigayri maa keyrkoodi ma isku hari karo xaafi alqadameyni haddana waxay arkeen usoo ka wala qaaiman fi lmasjidi masjidka jooga yunaaji rabahu oo rabigiis la koolaayo subxaana watacaala faahrajuuhu min almasjidi waa kasoo baxiyeen waindalaquu bihi waa ula baxeen laa yukalimunahum ula waraweynin hataa waqafuu bihi bayna yadayhi qafkii oo hortiis ilaahay ka keenaan oo usoo diray fanadara ilayh waa fiil faqaala waxaa sda man hada ya way kan faqaalu waxay dhaheen saaxibu nagma ninkii codka fiicnaayo waa alatii samicta ood maqashay qaala ayna asabtumuuhu intay kasoo hesheen qaaluu fi lmasjidi qaa'ima yusali wayaqra wayaqra waxaan soo aragnay sda usoo joogo dukahayo o akriya faqaala ayuha shabaab ma kunta takra maxaad akri heesi qaala kalaam llahi caza wajal la ilahay hadalka qur'aanka qaala faasmicni tilka nagma codkid ku akriheesi maqashii qala acuudu billahi min ashayطan الrajim in alabraara lafi naciim wain alfujaara lafi jahim ilaa caynin yasrabu biha cibaad llahi alaas akri caynin yasrabu biha lmuqarabuna ki wel fina miyaa ku jirta ilaa alaas akri ayuha lmaqruur aas dhahay markaas inaa khilaafu majlisika majliskaada wax luhaayo khilaafkiis waaye umustashrafaka meelaha oo adiga oo kudhisan oo korkiis adkaarantigid oo furushika igoholyaalkaadi wax luhaayo khilaafkiisi waaye inahaa araik waaye laga adbooyaa dhahay waxaan oo janadaan hadda ani oo ilahay qur-aanka kasheeg wax waaye sariir yaalo oo aad uqiima leh oo ziinaysa waayo mafruush bifurush marfuuca oo lu goglay firishaal koreeyo badaahinuhaa oo lu oo gudihiisi as yahay min istabrak min sawaacisha adag calaa raf calaa rafrafin barkin yaalo korkeeda oo kudrin cagaara as ahaadi waabkariyin xisaanin iyo iyo firaash yaalo oo wanaagsan kan oo usaadka waaweyn kaal dhaha abkariyin oo oo dufka leh iskasi yusrifu waliy llahi tacaala minha waa arka calaa cayneyni aska arkaa xaggeedi sariir ahaan ah, ninka weliga ilaahay doori waxaa iska arkaa xaggeedi calaa cayneyni lama hil oo tajriyaani fi janateen lama beer ku doreeraya fi ma ahaadi lamadaas jana figoodi kulu faakihati zawjaani faaka kasta lama nooca aska ahaadi laa maktuucatin la gooheyni walaa mamnuucatin la iska reebeyni fi ciishatin ahaha raadiyatin oo raali oo laga raali noqdo fi janatin jano figeeda oo caaliyatin koreyso laa ismacu fiha laaye maka maqlaa maka maqlaayo oo hadal oo lagwi ah oo baatil ah fiha caynun jaariya il oo dureereysa ku yaala fiha janadaas figeedi fiha sururna ahaadi marfuucatun oo koreeya waakuwaabuna ahaadi oo mudcatun oo oo meel la dhigay koob yaalo iona maaliku barkimayaalo oo lasafi musubatin wazrabiinu iyo jodar ah, gud guudiliyaal oo mafuuqat lafadhi fi dilaalin asaaha o cuyuunin dil hoos yaal iyo ila yaal figeedi ukuluhaa ukulkeedi daa'imun wadilhaa mil gabalba aayad haa qur-aanka imso qaati wadilhaa ukuluhaa daa'imun wadilhaa iyo dilkeena hooskeena daa'im waaye si adduunyada hooskeeda uguuraayo maha tilka cuqba aladina taqob dadkii ilaahay ka cabsaday caribtoodi waaye cuqba alkaafiriinana annaaru waaye igana gaalada crfoodina naar waaye naarun waayu naari naarti daran waayo ina almujrimiina fi cadaabi jahanama khaalidun dadka mujrimiinta ilaahay jahanam cadaabkiyadii ay kuwaaraayaan laa yufasaru canhu malaga noogo cadaabkooda malaga noogo o malaga goynaayo cadaabka wahum fiha mublisuun waa kuusaha ilahay naadistiis fi dalaal inay ahaayeen baadi sucur inay ahaaye ahaadeen yawma yusxabuuna fi naari calaa wajuhihim udkur yoma maalin xus yusxabuna lagu jiidayo fi naari calaa wajihi waxaa laleeyahay markaas duuku masa sakara daawashada oo cadaabteeda dhadhamiye sakar fi samuumin ay ahaad ahaad ay ahaadeen riix oo daran waayo samuumka oo aada u kulol iyo waxamimin biyo kulaal fiigeeda ay ahaadeen alunaarka wadilin min yaxmuumin hoos oo oo yani qaaceeda madow yahay yawad lmujrimu waxaa jeclaha loo iftadi inaas isku furto min cadaabi yawmaidin maalintaas cadaabteed bibanihi ilmihiis isku furto as jeclee tahaa asaaxibatihi eelkiis saaxibadiisa isku furto wa akiihi walaalkiisa isku furto wafasilatihi qabiilkiisa isku furto alati tubi oo soo dumaayeen waman fi lardi isku furto jamiican xaal ay yihiin tuma yunjiya ay koriyaan as kala ma wax muu taraa inahaa labaa waay as labaa naarti laba la dhahay waay nazacatum ishawaad to oo yani o shawa waxaa dhahno meesha fooda oo sosiibka waa maana shawa intaa la maqaarka oo madaxa kortiisa inta aa shawa waa soo siibeysaa maqaarka kasoo siibeysaa dhinac maya fooda maqaarkeeda inay soo siibeysaa tadcu waxay waceysaa manadbara watawalaa dadkii jeesta oo jubur jeeli oo jeesta wajamaca oo kumifooca fajidin jahidinaas aadano daal oo aad u daran وcdاabi shadidinaas aha وmakti rab ilaah xagiisna cadaas kala aha وma humina bmkrisiina xagoodi malaga soo bixi hay naata dadka mslimiinta faqama alhaashimiyu ninkii haashimiga ahaa aan kasoo hadleyni waa joogsaday ninkii hadda oo reer bani umaya ahay waaas musa bin mohamed bin sulayman marki intaan yarkii asu sheegay waa dhahay waana khashaab waa waa loqon gashay dhalinyartias wakulgashobakawa oy wasaaca waaqayni qaal waxaasdhaha insarifu cani baxa iga baxa asdhaha wakaraja ilaa sani daari guriga banaankiisu baxay waqacada calaa xasidatin maca catiir oo darma oo banaanka taali as asku fadhiisi yarti dhalinyarta as ula fadhiisi yarti dhalinyarta as ula fadhiisiya nuuxu usoo ubaroor calaa shabaabihi dhalinyarnimadiis wayandubu nafsa naftiis ugeeraara ugabiyaayo yacibhu aswani waa waanihaay yarka ilaa an asbaxa ilaa waaga beristaas waanihaay waqad caahad allaha tacaala waxaas balan ilaahay ka qaaday an laa yacuuda limacصiyati abadan inaas mar kale us noqonin macsiyadiisi abada falama asbaxa markiis waayo bari bahra toobatahu toobadiisi haashimigay waa to waa daahirsaday lazima lmasjida walcibaada masjidkiyaas laazimtay cibaadada ilaahayaas laazimay وamra bالdahب والfiطة والjawahir والmalabis وas amri dahب alin jawahar malbis in la gado fabicad kulha dhamaanteed waa la gadi وataصadqa biha wain u gadias kusadaqaystay وhadc ajra nafsi ajra wa kasi wa ajra ujara وqadca اujara daki u ijaarnayn waa kagoy nafsadis waa kagoy a ijaarnayn o adeegaay barada ضiyaca wai dhul as lahaay sar as lahaay almuktadac dhulyaalki oo beereed wii waa naqay baa diyaa diyaaiskan waa gaday abi abdoomikis waa gaday jawaaridiis waa gaday waataka man istaara lcifka dadki doo inaa la xureey dood waa xureey watasadaka fi kuli kuli waa sadaqaystay oo labisa suufa walkashina suuf iba adagas aslabistay waakala shaciiras cunay shaciirkias cunay waakaana yuxi leyla awadi dhan uh, waa noolayahay uh, albaabka iskusoo iskusoo jeedahay yasuumu nahaar maalintii dhan uh, wawaa soonkaas daa'imahay hataa kana yazuru saalihuun walakhyar dadka saalixiinta ilahay ka ahaadaan kuwa soo ziyaarkaan akhyaarka wayaquluna lo waay dhahayeen nafsa qaade imri fain almawla karim ilahay karim wa alayhi sub wa yashkuru yasir wa yar waa kumaadihaa wayusiibu aleyhi cala lkahir wixii oo badana ilaahay waa ku tawaafsiyaa fayaqul waas leeyahay markaas waasu jawaabay ya qoomi ana acrafu binafsi nafsiday anaa nin u aqoon badan jurmiy cadiima dambigay waa wen yahay inii casaytu mawlaaya fi lail wanahaaran ku caasiyey away maalin wayabkii waa ohay wayuktur bukaa oyintan waa badiyahay uma kharaj waa bahay shaabki haashimiga ahay xaajan calaa khadamehi so xijihaay lamidiis xaafiyan oo ka walaa ma caleyhi ilaa kayshat ma caleyhi ilaa kayshat وما معه إلا رغبة الملك وما عليه إلا خشية النسيان ذلك هاي أو إسلامسي وما معه إلا رغبة وحو سويس قاتس ودي بس إجراب وحو شفته مقعيسي صريح بدي وحيال عصبه إنه إجراب وحو لوقاته واي أسلس وتي حتى قدم مكة إلى أستقلوا مكة وقضى حج وحج فأقام بها مكة من قال إلى أن توفي رحمه الله تعالى لك أوفر wakana yadkul xajara intis maka jooga xijra xijr ismaaciil as galaayo bilail wayanuuc ala sanadkiis as ohay wayaqul as dhahay sayidi ilaas as ulakooda kalama waakibka meek mar ku aan kusoo dhowrin fi khalawaati khalawa marki anin keligeyga ahaay meelihii oo khalawayaalka i ahaay on keli ku ahaay meek maraan qalbigi ku qalbigeyga ku halmaami waayo maana aan kusoo dhowrin aan kusoo ilaashanin kam ubaarizuka bilmacaasi mee meeka mar aan ku daahirsaday macaasiga sayidi sayidkeygiyo dahabad xasanaati xasanaadkeyga waa bahday wabakiya tabicaat wixii aan liraacahay oo dunuubaa baaqi ayuu ahaaday walweylu li yawma algaaka halaagaa isugnaaday maantiin kula kulmaayo walweylu li halaagaa isugnaaday uma kabacdi alweylu li min saxiifati xaggeedi aan halaagkii usugnaaday saxiifadii acmaashay ku qornaayen ilaa lii furo oo lii fidiyo ku buuxdo min fadaaixi wakatiicati dambigi i fadaaixeeda idoo ka buuxdo bal halla riyalweel ani waxaa igu soo degi halaag min maktika carada adi carada iyaay aniga toobiikika yani heedaarida iyo guurguurka anig canaanta adi canaanaysa fi ixsaanika ilaya axsaanka adi fashi fihi muqaabalani amatika bikaadi muqaabaladeedi figeedi bimacaasi anku ankuyani halaaki u sugnaaday macaasi anku an kuqaabiliyey an kubedeli macnaha waay nicmays nicma aan kuqaabiliyey wa antana xaal mutalicu alaya calaa ficaali adoo ficilkeena adtoos sayidi sayidkeyga ilaa man ahrub yaan ordaa ilah ilayka adiga mooyaane wailaa man altajiyo yaan cuskahaa calaa manacatinidu yaa uskahaa yaa magangalaa yaa uskahaa ilaa aleyk korkaadi mooyaane weydiisayskeyya inilaa astahil an asalka ljana anin istaahil inaan jana kuweydiisto bal as'aluka waxaan kuweydiyaa bijuudika wakaramika waxaan kuweydiyaa ufadlika an tagfira lii inaad idaafti tarxamanii inaana hadiisatid fainaka adigii macbudo ahlu takwa aad tahay taxwada ahalkeedi a tahay o ahlulmagfirana waa tahay waanshaduu waa waa inshaadeen fi hada almacnaa macnahan oo ninkaani ka dhacay waa kuxay ku ishaadeen suufiyada bacdigoodi ataytuka jaahilan ya da lmacaali farij ma taraa min suui xaali ilaa man yarjicu lmamluku ilaa ilaa mawlaahu ya mawla lmawaali ataytuka wa kucaasi jaahilan haasa macbudo ya da lmacaali alihi eh, alihi yani dara darajaadka usaaxib ahaay oo adoo ano jaahil ahay aan ku caasiyey fafarij ano jaahil ahay aan ku caasiyey fafarij matala min suu xaali yani wixii adosid igafeed oo ah xaal xuma xaaladay xumaanteedi ilaa man yarjicu lmamluku kan lahaanta yaas unaqaa ilaa ilaa mawlaa eebihiisi mayna ya mawla lmawaali adoomanka sayidkoodiyo wakad alaxtu hadayn lbaytayn bitalitin ani waxaan ku darsadas dhahay ninka oo musanifka ascad alyaafici bitali radiallahu canhu oo sadexaad day sadexaad faqultu waxaan dhahay fainaka adiga rabi o ahli makfiratin wcafin hata ali ahl eh makfiro dambi iyo cafi tawaabun aa tahay wamifbal o alihi tooba aqbal balan aa tahay wamifbal nawali aa tahay siismada alihi oo dadka fadli ahaan u siiyo kana ku darenaya alxakaayat ahamina cashara xikaayadii taman sideedaad <coughs> oki waxaa la sheegay anahu kan liharun rashid waladun wiilaas lahaay horta harun rashid yaas yaa ogaan waxaa dhaliyaa boqol iyo afartan iyo sagaal oo hijriyada waxaana la oobsaday boqol iyo sagaashan iyo saddexda hijriya waxaa la oobsaday waxaas ahaay cabaasiyiinta mikiishaneyatahay ciraaq cabaasiyiinta kula fadooda khaliif marka mikiishaneeyatahay cabaasiyiinta la dhihi jiray tooda uu macaansana waa ahaay dawlada waktiyaalihii ushaay aada horumartayaal ahaay adab cilmu ladab waa ka tahay xadiidka waa ka tahay fiqiga waa ka tahay akbaar lcarab waa ka tahay nin codkaraas ahay shaaciraas ahay shujaacaas ahay nin duulaan badanaas ahay iskasi sanadoo waa xij yahay sanadoona jihaada iskuduulahay dagaalada iskuduulahay marka nin oo ikraam badan as ahaayo kas nin oo sakay oo ikraam badan karaameyn badan as ahaay nin tawaaduc lehna waa ahaay tawaado as ahaay dadka marka kaadan asay kusaabsan tahay waxaa lahay kana liharun rashid waxaasna ahay waladun oo kad balaga kaga gaari min alculmi cumriga xaggii sitata cashara sanata milax sano wakana qad raafaqa zuhaad cunugaas waxaas rafiiq la naqdi dadka zaahidiinta iyo cudbaad dadka caabidiinta oo ilaahay caabudayaan wakana yakruju cunug irkaas waxaas ahay koo u baxo ila almaqaabir wayaqul waxaas dhahay kad kuntum qablana ahlulmaqaabirta dadka qabri amwaadaas ula hadlaa idinka waa naga horeyseen kuntum وaqad kuntum dunya addunya addunyana kuwa hantiyaad aheedeen famaa araa munajiyatkum ujeedi inayni kori haysa addunyadaas oo gacanta ku haateen waqad sirtum ilaa qubuurikum qubuurtiyaad ahaateen hadda addunya waa kasoo tagteen fayaaladishari ma qultum wamaa kiila lakum oga fayaaladsharia ogaadeynaa waxayd idinka dhahdeen iyo wixiini la dhahay ogaadaynaa reebkii markaasas oohay bukaan shadiidan oyn daran wakaana radiallahu anhu irshid waxaa isku iishaaday turawicuni ljanaa-izu kula yawmin wayahzinuni bukaau naaihati macnaha waxa waay waxay argagax geliyahay janaa kula yawmin way argagax geliyahay ayuhzinuni waxay tiiday geliyahay bukaaa naaihati ayaha oo ninka oo dhintii u oynahayaan ooyintoodii ay ah, tiiraayan geliyahay saasas dhihi jiray al dhahay falama kaana fi bacdi alayaam maalma maalin kamida markuu ahaa mara calaa abiyi adoogiisa soo maray haarun rashiida soo maray adoogiis waayo waxolahu wasuraa usoo gaabihiisii wasiirmankiisii ay fadhiyaan wakubaara dawlati dawladiis kuroodi mas-uuliyiinteedi waaweyn iyagoo la fadhiyaan iyo ahlu mamlakati mamlakadiis ahalkeedii soo la fadhiyaan adoo soo mari waaleyhi jubatu suufi usoo juba suuf wato wacalaa ra'sihi mizaru suufi madaxane gooda ufuuli oo suuf eh oo eh oo hoos laga qaato ah, madaxa ufuuli faqaala bacduhum libacdin bacdigoodi bacdii kale waxay isku dhaheen laqad fadaca hada lwaladu amiir almu'miniin bayna almuluk waxaas dhahay eh, walad igaarkan amiir lmu'miniinka alulasiida ay wadaan waa ceewi waa fadaaxi waa isku fadaaxi isku gooyi boqoryaalka dhaxdoodii falow caatabo hadii iska canaano lahaaye lacalahu yarjicu ma huwa caleyh waxaa la arki lahaaye wuxuu isku sugan yahay inaad kasoo naqdo qaala fakalamahu fi dalika haarun yaadkiyaas qabsaday maxaasaas yeesho warami waqaala ya bunaya waqaala waxaas dhahay ya bunaya wiilkaya lakad fadaxtanii waayo fadaaxeesi bima anta aleyh waxid adiig kusugan tahay ad igu fadaaxeesi fanadara ilayhi waa fiiriy walam yajibu yakimu jawaabin uma nadara ilaa daa'irin as fiiriy shimbir oo meer buweys wawa calaa shuraafi isoo meer kor fuula min fi lqasri qasriga meer kor fuula as fiiriyey shimbirtaa meeha fuush faqaala waxaas dhahay cunugii ayuha daa'ir bixaqi aladii khalaqaka ilaa ji'ta calaa yadaya shimbiryaw maxbuuskii oo ku uumiyan ku dhaariye gacantey ilaa ilaa kusuudeg gacantey kusuudeg fanqada daaro calaa kafi lgulaam wiilkii gacantiisas kusoo degtid maqaalo waxaas dhahay shimbirtias u dhahay irjic ilaa mawdicik mahaada unoqo farajaca ilaa mawdicihi meishis ku noqday faqaala haddana malamaalaas dhahay bixaqi man khalaqaka aan ku dhaariye ilaahay ku uumi xaqiis ilaa maa sakadta kusoo dhacdeena fi kafi amiir lmuminiin kusoo dhacas amiir lmuminiinka adoogiis wadaa gacantiis famaa nazala makusoo deganin faqaala lahu lgulaam wiilkii waxaa sudhahay markaas adoogiisa sudhahaa anta aladi fadaxtanii bixubika dunyaa kan ani fadaahayna tin ada addunyada jeceelkeeda igu eh, waqad cazamtu ala manaha shimbirtiya diidib waay no manaa fadaahay eh, bixubika dunyaa addunyada jeclaad adki u faraahaysi asfaay waqad cazamtu calaa mufaaraqatika waxaan goos inaan kaa tago faaraqahu waa kasoo tagay walam yatazawad minhu shay makasahay qaadanin ilaa musxaf askasoo qaati khaatim ifaraati wanxadara ila basra su sii socday wakaana yacmalu maca alfaclati fi siin dad oo oo oo dhoobaa ka shaqeeyaane asla shaqeyhay wakaana yacmalu ala shaqeyhay ilaa yawm sabti maayna bidarahim mudan hal dirham i hal beso yatafawat fi kuli yamin danitan hal maalin kasto hal beso as ud ka dhigahay qala abu camir albasri waxaa tiri waqad kana waqaca fi jidaari abu camir albasri basri aliha waxaas dhahay jidaarki xaid gurige waxaas dhahay xaida kusoo dhacay a soo dhacay darbi fakarajtu adlubu man yacmalu li fi lxaid nin isubiyan jiri haaye darbigaas id ra-aytu gulaaman an arkay uswaay ah usmatisaay lakin harun sitale waxaa arkaas dhahay wiil oo lam ara axsana minhu wajan oo wax ka waji fiican an arki wabayni dambiilas wati wahuwa yaqra'u fi musxafas akriyoya faqultu waxaan lahu ya gulaam atacmal ma faqaal walim laa acmalu maha u shaqey waayo walilcamali khuliqatu an waxaabli umiye shaqo walakin akbirnii fi ay acmaali tastacmiluni eh, maxaa camal maasheed iyo aan ku shaqey ha shaqeysahe wolka fidayn waa waxyaalaha oo oo dhoobka oo lakasaayo faqaala bidirhamin wadaanirin hal dirham iyo daanir misiyey wa usali waana dukahaa wasalaati usali waa dukahaa ah, qultu laka dalika ah. ah, bidirhamin wadanarin wa usali faqultu laka dalika waxaanu dhahay hadalaka maqan faqultu laka dalika waxaas aad weydisati waa leedahay uma madaytu bihi ila alcamal cunugii waxaan la kacay camalkii wataraktuhu yacmal usoo shaqeeyhaayo aan ka tagi fakana ma kana lmagrib jitu markii maqrib la gaar waa imid fawajadtuhu qad camila waxaan arkaas nasudi camala cashrati rijaal taman nin shaqadoodaas sudi halkaas maalin fawazintu lahu dirhameyni heshiiska waa ka zaaidiyey faqaala ya aba caamir ma asnacu bihada maxaan maxamed ka sameeyaa aba an yaqbala in aqbalo waa diiday fawazintu lahu dirhaman wadaanikan dirhamkiis daanikiisan siibra ma kana lgadu maansilamaasmaskila gaari kharashtu ila suuqi fi dalabihi waxaan ubaahayaa sahay suuqii an jirihaayo falam ajidu ma helin fasa'altu canhu waa su-aali xaggiis faqiila li waxaa dhahay inahu layacmalu mashaqeeya ilaa yawma sabti la shaqeeha walaa taraahu mana arkeys ilaa ywmi sabti thani sabtida lamaad bay arkey faakhartu lcamala ilaa ywmi sabti thani camalkii waxaan dib dhigay sabtida lamaad uma ataytu suuqa imid faidan huwa calaa tilka alxaal waxaan arki soo xaaladaas kusugan yahay sidii oo kale oo markii hore asku arkaay qur-aan su akrihay fasalamtu calayhi waasalaami uma caraftu aleyh camala ubandhigay faqaala li kamaqaalati lula si horaasi dhahay oo kale famadaytu bi ila lcamal camalkiiaan ula tagay fawqaftu waan joogsaday anduru ilayhi min baciid man dee anoo ka fiiriya walaa yaraani usoo is arkoodi faakada kafan min adiini halkoo dhoobka waa kasoo qaadi nuuridii tasneed sumayntadii as gacant kusoo qaadi watarako alalhaydas uu tagay waida alxijaaratu yatarakabu bacduha calaa bacdi dhagaxi dhiigaa hanedi iskorkarsilarab mustawahooday himideen kibir hoostiisa himid dhagaxa usaa ishoosiyeen ninkaa istoosiyen dhagaxyadiiya istoostoosiyeen waa iskorkoreen faqultu ha waxaan dhahay haakada awliyaa llahi tacaala mucaanuuna sidaan waayo aan dhahayasdaa awliyada ilaahay waa la kaalmeyaa falamaa araada an yansarifa markuu doonay inuu soo gadoomo wazintu lahu talaata daraahim waaa saddex dirham faaba an yaqbala ilaa dirhaman wadaanikalemayne dirham i daaniklasga ogolaada fawazintu lahu dalik wa aberi falama kana sabtu thalith jitu ila suuqi suukiyan imid falam arahu ma arkin fasaltu canhu waa weedi waqiila li li waxaa liyihi law talaata ayaam waa saddex beri as leeyahay wajaca fi kharaabati meel oo khariban as asku xanuunsan yahay yucaalij sakraat lmout waxaa asku dhex jira sakraat lmoutka as dhehooya fawahabtu ujra ajrahu waxaa liman yadulani caleyh ninkii itusaay ajartiisaan siiyey waa masheyna waa socone xataa waqafna caleyhi ilaa an ka aragno fi kharaabin meel oo khariban dhul dad oo khara kharaab soo joogo bilaa irid laheen guri dudunsan wayno waidaa huwa maqshiyun caleyh waaan ba aragno daboolan fasalamtu caleyhi wasalaami waidaa taxta raasi nisfu labinatin labinad waxaa dhaha wax oo bulketa ama usuubsano dhoobka oo oo oo la tootoosiye hoostiis miskeeda hoostiis yaala barkin camal oo fi xaal lmawdaas ma kusugan yahay fasalamtu aleyh haddana haniyatan mar lamaadan salaami facarafani waa kasi faakadtu raso madahaan kasoo qaadi o jacaltuha fi xijri dabkayaan saar cajirkay famanacani min dalik waa irdiig ansha yaqul waxaas dhahay waxaas gudagal as dhahaayo ya saaib ya saaxibi laa taktarif bitanacumin falcumru yanfudu wاlnacimu yazulu waida calimta bixaali qowmi maratan faaclam bianaka canhum mas-uul waidaa xumilt waidaa xamalta ila lqubuuri janaazatan faaclam bianaka bacdaha maxmuul yaa saaxibii saaxibkeyaw laa taktarid ha ku kadshoomin bitanacumin raaxaysasho adduun ku falcumru yanfad cumriga waa dhamaa wanaciimu yazulu nicmada ilaahay kusiina waa zuula adduun ilaah waidaa calimta hadid ogaatid bi xaali qoomin maratan qoom xaalkoodii hal qooman hadid ogaatid faclam bianaka canhumu mas-uulun xaggaada xaggooda inaa wax lagaa weydihaayo waaw lagu su-aalayo yawma alqiyaama waidaa xumilta waidaa xamalta ila lqubuuri janaazatan hadii qabriga ad uqaadid qubuurta xaggoodi ad uqaadid janaazo faclam ogaaw bianaka bacdahaa adiga bacdigeedina maxmuulu inaa janaazadaasee lagula qaadaayo ogaaw uma qaal waxaa ya abaa camir idaa faaratu faarakat ruuxi jasadii ruuxi adii jasadki ay faaruqdo ay ka baxdo faqad silnii dhak wakafinii fi jubati jubadeer igu kafin haadi oo tan e faqultu ya xabiibi walim laa ukanif ukafinuka fi hiyaabin jadida dar oo cusub maxaan ku kafini waaye mluwahaye faqaal li li faqaala li laxayu qaal waxaa sidahay li aniga alxayu axwaju ila ljadiidi min almeyd ninka nool au dhibaato badan arka cusub ninka meydka asaa uu dhibaato badan arkaay ninka nool waxaas u dhibaato badan yahay dharka jadiidka ninka meydka waa uu dhibaato badan yahay hay asiyaabo asdaa tabla waa bolole walcamalu yabqa camalkaa baaqi aada oo aakiradaad usususa wakud zambili qaado mizaniya guntiye qaado fadfac umaa lilxafaar ninka oo kabrigi taagay si ud hada lmusxaf walkatim naqaadata musxafkan faratiha wamdi bihima ila amir lmuminiin harun rashid ula tag asa walaa tadfachuma ha asini ilaa man min yadika ilaa yadi gacantaa oo gacantaa gacantiis kusiiy uqullow gacantaa gacantaa gacantiis ka saar astahay uqullow ya amir lmuminiin maci wadiya waxa u dhahda astahay amir lmuminiin o aniga amaanan ku wadaa min gulaamin gariib nin oo ulaam wiil oo gariib e oo yaqulu laka waxaa dhahaa laa tamuutana calaa gaflatika haadihi gafladaadi tan e haku dhimanin oo qaala calaa giratika haadihi kadadaadi oo sugantiin oo kashoonti haku dhimanin uma karagat ruuxu radiallahu canhu ruuxiisa waa baxday facalimtu anahu walad lkhalifa inaas yahay waa ogaadi khaliifada haarun rashid wiilkiis inau yahay waa ogaadi wacamiltu bijamiici ma usani bi wixiis i dardaarmi dhan waa usuubiyaasa usuubiyasa وaakadtu lmasxafa masxafkian soo qaadi khatamki faratiki وadakaltu bagdaadan soo galay astu وakasirtu kasra lkadifati harun rashid viladiisan soo aan soo qasday waqaftu calaa mawdici mushrifin meel oo koreeyan ka joogsadi as dhahay fakaraja mawkibun caظimun mawkib oo weyn as soo mareen as dhahay fi taqdir alf faris farisyaal oo argaantiyaada oo oo kun ah eh. bas fardaa ku dagaalamaan waay ciidanka fardaa fuulaan oo kun ah mo mawkib waxaa dhahaan oo ah, oo koox dhan oo israaciyaan oo ciidan kamid ah eh waay mano oo cadiim oo weyn manaa dadka hal halkii mar asbaxaay halaa dadka daacayana mawkib la yiraha uma tabico mawaakib hadan tamam oo jamaacaad kale aa soo baxeen fi kuli mawqifin oo jamaaca kastaba kusugan yihiin alfa faris kun oo faris ah oo hargaanka ah faraska oo ku dagaalamaan waay wakaraja amir muminiin fi mawqif alcaashir kan tamanaada isku jiray isku soo baxayaa dhahay fanadayt wa waa naadiya dhahay bikharaabitika min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ya amiir almuminiin ilaa ma waqafta lii qaliila qaraab badaadi an kuudhaadi oo nabiga ad ka dhowdahay xagii sala allahu alayhi wasalam qaraabnimada nabiga ad ula leedahay an kuudhaariye amiir muminiin i jof sidoo wax yarko falamaa markii ra-aanii asi arkay qultu waxaan dhahayaa dhahay ya amiir almuminiin maci wadiica min gulaamin gariib nin cunug oo gariib ah aan amaana xagiiskaaga wadaa uma dafactu ilay lmusxaf walkaatim aan sii jeegtahay musxafka iyo faraatiga waqultu lahu waxaan dhahay hada ma usani bi isu dardaarmkan waan fanakasira sumadahaas hoos geey waasbala damcuhu damcatu ilintiisa afdaariye waawsa calaya bacd lxijaab bacd lxijaab dadka usiga ilaalihaaya bacdigoodas igu dardaarmi waqaalo asda liyakun hada cindaka ila an as'alaka canhu ninka agtaada ajo ilaa xaggiis an kaasoo su-aasho an kaasoo weydiyo falama marajacahu asxaabuhu markay soo naray si asxaabtiis amara bisutuuri satriyaalkaas amri ruficat sabriyaalkii yaa la kor yeelay uma qaala lilxijaab xaajibkikii oo ibda joogkiisa haati rajul ninkii keen wain kaanuu yujadidu calaya axzaani ko tiraayday isoo cusboonayhay ha ahaadee keen soowad faqaala lilxaajib aa ya abaa caamir ina amiir lmuminiin maxzuun mahmuum amiir muminiinka nin tiiraayo hayo waayo oo murgeysan fa idaa aradta an tukalimahu ashra kalimaatin haddaad rabtid oo uu soo talagashi inaad taman kalima ad hadashid fajcalhaa kamsan shan le ka dhig gurigaa haayaa faqultu aadhaaya nacaam haaye wadakaltu aleyh waan ugali faida majlisu khaalin majliskiisi dad ma fadhiyo ama maki araani qaala waxaas i dhahay kasi arki udnu mini ya aba caamir soo dhawaa fadanotu min waa u dhawaaday faqaala atacrifu waladi wiilkay mataqaani taqaana qultu nacam qaala fi ayi shayin kaana yacmal maxaad ka shaqeeyahay qultu fi tin walxijaara dhagax iyo dhoobdhoobaha guryaa isku dhisaay qaala istacmaltuhu anta adiga caamil makayaalati shaqaale qultu nacam ha qaala istacmalatahu caamil makayaalati asnaay walow itisaalu birasuuli ilahi sala lau alay slam usoo nabiga xariila leh cabaas cabaas ilmihiis waayo e no nabiga adeerkiis maano cabaas faraaw oo aad ulawaa dhexdooda ka dhexeeya waqultu waxaan dhahay asdhahay almacdirata lilahi tacaala ilahan cudur daaraha astuma ilayka adan ku cudur daaraha ya amiir almu'miniin fainii ma calimtu man huwa ilaa cinda wafaati inkisayba ma ogeyn asdhaha ilah waxalan ogaadi isdhimahayi qaala anta kasaltu byadik adimaa gacantaa ku dhaqdi qaal qultu nacam ha qaala haati yadi gacantaadi keen fa akadahaa wawadacahaa calaa sitrihi xawadkas ka saari wahuwa yaqulu zula bi abi kayfa kafanta alcaziiz algarib adoyan ku furaaye see oo ninkaan caziizka ee gariibka ad ukafintay uma ansha yaqul waxaas guda gali harun rashid halifada yaqul asla ya gariba ki gariibka ahayo caleyhi qalbi yaduub oo qalbigeeya usiga asu dhilaalayo walicayni caleyhi damru sukun oo ilinteynin asaga ay ushubmayso korkiisa ay e kushubmayso yaa bacid almakan ki makaankiisa dheeraayo xusni qarib tiiraay leeda waa dhow yahay bacid almakan bis waa aakhiras jiraa mogtahay kadara lmawtu meydkiyaa booriyey kula ceyshin yatiim e ceesh kasta oo e wanaagsan waa booriyey oo la cuni karin aska dhigay oo mukadar ah kana badran calaa karibi nujaynin loox oo halin oo dayax oo saaran as loox halin as manaa kadib lujaynin manaa si joogiisas ka wadaa baderkana wejigiis ka wadaa no asku shagooya kana badran oo calaa kadibi lujaynin as ahay qalin oo loox qalin oo saan loo saari fahawa lbadru dayci waa dhacay fitara asu soo dhacay walkadibuna waa soo dhacay qaala maka uma tajahaza waa darbaday وخرج ilى lbصrati asu baxay وana macahu ano macigiis ahay xata intahaa ilى lqbr ilaa qabrigi aska imaado falama markii ra-aa kushiya aleyhi waa mirdaboolmay falama saaka markii asoo mirsaday anshada hadihi labyaad abyaadani inshaaday waxaa taa yaa kaa'iba laa yauubu min safari cajalahu mawtuhu calaa sigari yaa kurat alcayni kunta lii anisan fi tuuli layli nacam wafi qisri fi qisari sharibtu ka'san abuka shaaribuhaa sharibta ka'san abuka shaaribuhaa laabuda min shurbihaa cala kibari ashrabuhaa walanaamu kulluhum kulluhum walanaamu kulluhum man kana min min badwihi wa min xadarih falxamdu lilahi laa sharika lahu qad kana hada alqadau min qadarih yaa gaaiban kii maqnaayo laa yauufu min safari oo safarkiis kasoo naqaheynino oo caajalow mawtu mawtkiis usoo degdegay calaa sigarihi usoo yar yaa qurata alceyni isha qawowgeediyo kunta lii ani sanaas adii aheedaas dha ko iweylaya fi tuuli layli cawadeeda dheeraashadiis nacam rumee walaa o qasari iyo cawadeeda gaabnaantiis ko iweliyaas ah cawadeedi oo markas dheeryahay cawadeedi markas gaawyahay adaa iweliya maanaa haal kasta o iweliyaysi le waay maanaa kasti sharibtu kasan sharibta waxaad cabti kaasan yani kaasiad cabtay kuusaad cabtay oo abu sharb adoogaadin caawi caawi doono laabudda min shubriha laabudda waxawaay nascaw waay calaa kibri usoo weyn nascaw waay usoo saa weynaad usin nascaw waay ashrabuhaa waa cawaa walanaamu kulhum dadka dhana waa cawaayaan kuusadaas oo mus yani kasulmoodkas wadaa man kana min badwihi wa min cadari ninka reer baadi ha ahaada ninka oo magaalada jooga dadka waa cawaayaan faalxamdu lilahi ilaha ma mahadle laa shariika lah ilahay wax ula shirko malaha qad kana hada alqada qad ahaani xukunkan wuxuu ahaani min qadari ilahay wasadari as ahaaday qala abu amir asri falama kana tilka layla khadaytu wardi awadaas markis ahaay wardigayaan dhamaysti watajactu waa jiiftay waid bakiyat min nuurin calayha saxaabu min nuurin nuuraan arkiyaad dhahay oo saxaab oo nuur oo korkeedi ahaaday waidan qad kashafa saxaabu saxaabkii waa feedantay faida lgulaamu yunaadi waxaa kasoo feedmay wiilkii yaa kasoo feedmay oo iwacaayo saxaabta xaggeedaas kasoo feedmay ya abaa caamir jazaaka allahu cani khayr xaggeega khayr allah kaa waala mariyo faqultu yaa ilaa maadaa sirta ilaa xageed ahaatay qaala ilaa rabbin rabbi xaggiisa ahaadi kariimin oo suuban raadin oo raadi iyo nasiiheer kabdaan iyo calaysnin actaanii maa laa caynu ba'at waxaas wax il ay arkin walaa dunhu samcad degan maqlin walaa katar calaa qalbi bashar qalbi bini aadam aan ku dhibcin waxaala calaa nafsihi naftiisa waxaa isku dhaartay an laa yakruja cabdun min addunya in aska behi mithla kuruuji waxaas ku dhaartay rabbiga anlaa yakruja cabdun min addunya adoon adduunka inas kasoo baxin mitla kuruuji si aan usoo baha ilaa akramahu mitla karaamati inas ku karaameeyo si aan u karaameeyey anig karaameeyey fastaydadtu farihan bi anoo farhaayo ru'yadaasaan soo kacay wamaa qaala li wahaysa idhahay anoo ku farhaayo basharanii bi si bishare bishaaray radia allahu tacaala canhu qultu waxaan dhahayaa isdhahay ascad yaafici waaye ika musanifka waqad xakeytu hadi lxikaaya waa sheegaas dhahay qofkeed calaa gayri hadi sifa lagu sheegay min dariiqin aakhar sifadan sifa aheena lagu sheegay dariiq kale ah qaala raawi casiri su-ila haarun rashiid canhu waa la su-aali qaala waxaasdaa inahu waladi qabla an ubtala bilkhilaafa wiilkeeyaas ahaa intaan khilaafada digu ibtileynin fanashaa nashan xasana barbaar oo barbaarin oo si fiicanaas u barbaari sifiican as u barbaari watacalam alqur'aan as bartay walcilm as bartay falama walaytu liitu lkhilaafa khilaafa mkili diiwey tarakani waa iga tagay walam yanal min dunyaai shay addunyade shay maka gaarin fadafactu ilayhi umuhu an udhiibiyaslahay hada fadafactu fadafacat ilayhi umuhu habartiis waxay udhiibtay hada lkhatam faratikan oo yaqud waayo yusaawi wuxuu dhigmaa maal badan asl asku dhigmaa waqultu lahaa waxa u dhahay asdhahay tadfaciina hada ilayhi kanayd maad sii oo saa u qiimaha badan kana baran biumihi raximah llahu tacaala habartiisa baariyaas u ahay wallahu aclam